العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه والحاضرين وجميع المسلمين قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة والتخصيص دل على الإرادة والإحكام دل على العلم وهذه الصفات مستلزمة للحياة والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك نعم waxaynu ku soo jiray oo sheekhu soo waday baxdiga dheeraa ee asalkii koobaad ku saabsanaa alqowlu fii bacdi sifaati kalqowli fii bacdin uu sheekhu sheegay inuu yahay asal mutarid ah oo jaamico maanic ah yacnii isku meel in la rabbigay iyo in la anfiyo kulligeed wax udhexeeya ma jiro sheekhu ilzaamiyey jamiica dawaa'if ilaahay subxaanahu wa tacaala in sifaadka kitaabkiisa iyo sunnada ku yimid iyo ijmaacu lmuslimiin sharciga ay tustoo dhan loo sugo min hayri takyiifin walaa tamhiili min hayri taxriifin walaa tactiil loo sugo iyo in dhammaan la anfiyo haddii loo sugo oo sidaas iyo ariiqada loogu sugo salafka ay u sugeen waa ariiqatu almursali wa atbaacihim ariiqat alambiya walmursali wa atbaacihim wey haddii la yidhaahdo sifaba rabbi ma lahana waxaa ka laasima ilahay inuu yahay macduum maa laa sifata lahu tumayizhu can hayrihi fawa macduum oo sifadiiiyo mawsuufkii baa noqon aniga maxamuud wax noo dhexeeya ma jiro aniga maxamed wax noo dhexeeya ma jiro waxaa ashyaada kala saara oo kala duwo kala sooca sifaadka iyo quyuudda iyo idaafaadka iyo wixii la marka shayga aan sifa lahayn tumayizu can hayrihi waa macnihiis waxaa weeye waa macduum marka in lagu ilzaamiyo taciil iyo ilxaad iyo inaad ariiqatu salaf kusoo dhacdo wax udhexeeya ma jiro u dambeeyu sheekhu la doodayay awaaiftii khilaafay asxaabu lxadiid daaifada ugu sukaysay oo daaifa alkulaabiya aw alashcariya waxaa tidhahdaba ayaa u dambeeyey oo sheekhu la niqaashayey ayagu marka sifaad toddoba ah ama sideed ah haddii sifat lbaqaa gooni loo tiriyo calaa khilaafin fi dalika qolyana wayba ka badiyaan oo ko iyo toban boqolyaa gaadhsiiyo wujuudka dhib ma lahaa haddii sifaad qayb la sugo sifaadka qaybna aada anfido tanaaqud baa kugu imanaya tanaaqud baa kugu imanaya iyo taxakum inuu marka ku eh, caddeeyo tanaaqudkoodii iyo sheekhu rabaa oo u bilaabay sifaadkii toddobada ahaa sugteen ama sideeddaad sugteen maxaad ku sugteen bidaliil dee annaguna sifaadkan sugayno dhan ku sugnay bidaliil maxaa adilada kala qaaday haday yidhaahdaan sifaatkan aada sugteen salafiyo waxaa ka laasimaya tajsiim iyo tashbiih iyo iyo iyo wixii la halmaala iyagana waxaa laleeyahay sifaatka aad sugtay todobada ah waxaad sheegteen ka laasimaya oo waxaa idinla doodaya innagu waan iska fadhiisanaynaa muctazila idinla doodaysa muctazila markii la gaadho waxaan leey muctazila anagu idinla niqaashi mayne waxaa idinla jahmiyo ilaa asmaabaad sugaysaa marka anagu gambar gaaban baan iskaga fadhiisanaynaa nin wareer soo daalay unbaa aakhir noo iman doona walidaalika anaga sheegna ariiqatu salaf waa akmalu turuq lianna adiladoo dhan bay isticmaalayaan wadaadaha marka ad ku yidhi haddaad tidhahdo sifaadkii aan sugnay ee toddobada ahaa waxaan ku sugnay caqliga lianna alficla alxaadita afcaashan alficla huna almalfucuul hadda ka horna waan huna sax ma aha sheekh lanna qolyahan ficil xaadi ah maba aaminsano ashaaciru ilah inuu ficil leeyahay ma aaminsano alficlu huwa lmafcuulu cindahum wlkhalqu huwa lmaluuq wlmakhluuqu huwa lkhalqu wlmafcuulu huwa lficlu wlficlu huwa lmafcuul toban jeerna waad ii sheegay may aaminsano marka sheekhu maadaam suu u rabo suu u ilzaamiyo waxaa weye lina almafcuula oo ka wado wahwa ficilka oo mafcuul loo jeedo oo ah wujuud lmakhluuqaat makhluuqaadkan jire abuurana dunida joogay dhaheen waxay tusaysaa dalla cala alqudra allihii makhluuqaadkan abuuray inuu yahay qaadir oo qudra leeyahay tusaysa idan waa daliil caqli ah lianna maa min ficlin aw mafcuulin ilaa walahu faacilun qaadir waa inaga soo maray alqudra waa sifa muaira waa sifa muaira sifaadka rabbiga oo dhan keligeed baa muaira ka ah sifaadka rabbiga oo dhan sifa almuaira waa sifat اlqudra iraada sifa muaira ma ah waa juzu cilla juzu cilla wey alkhaaliqiyada waa qudra soo maaha hmm? rabbi inuu khaaliq yahay maxaa ka yimid inuu awoodo inuu wax abuuro soo maaha sifaadka rabbiga iska ogow sifada muairada ah waa sifa qudra sifat lqudra ama aliraada sifa muaira ma aha bixaddi daatiha goonideeda iraada taama marka la helo iraada jaazima cafwan iraada jaazima marka la helo iyo qudra taama la helo maqduurkii baa dhacaya waa juzu cila alqudra tatadamanu maqduur marka la helo maxaa shardi in la helo qudro iyo iyo iraado iraadadu marka iskeed oo ma aha sifa muaire waxay ku naban tahay oo la socotaa waa juزu cilatin liliraada ay lilqudra lilqudra ida wujidat aliraadaة aljaazima wاlqudraة الtaama wujida almaqduuru wاlmakhluuq wاlmawjuud markaan kasoo tagna ilaahay subaana wataala makhluuqiisa u nimaado shayga markaad si go u doonto inaad samayso iyo waxaad samaysaa falki aad la imanaysaa iraadaa inaad baxdaad doonaysa adoo fadhiya oo cashirku socdo yaa kaadi ku qabanaysa maxaa kugu soo baxaay kugu soo dhacaaya aad baxdi turiidu lkhuruuja hadii iraada haddaadan kici karin oo awood aad ku baxda aadan lahayn ma la helahay iraadada maxay taraysa maxaa ma tarayso hallay qaaday noqonaysaa hallay xambaaro labadu min iraadatin jaazimatin wa min qudratin تامة taama labadaa marka la helo maxaa dhasha almaqduur wاlmakhluuq wاlmawjuud لأن الفعل الxاadiثة ydul calى الqudرة waad fahanteen marka mawjuudaadkan iyo makhluuqaadkani waxay tusahayaan allihii sameeyey inuu yahay qaadir wالtakhsiisu in makhluuqaadkii lagu gooni yeelo tilmaamo gooni ah mid baa wax dheer laga dhigi mid baa la cadayn mid baa la madoobayn mid baa la ballaadhin mid baa caqli badan la siin mid baa xoogow qaada loo dari mid baa fahmo yar mid baa baliida oo dabiin oo dabshida idan wtakhsiisu takhsiisu اlmakhluuqaat aw اlmafcuulaat bsifaatin wa ashyaa dalla cala اliraada wuxuu tusay ilaahay inuu doonay kana inuu dheereeyo kana gaabiyo kan caqli badan siiyo kana uu ku yareeyo kan cilmi siiyo idan iraadatusdalla cala iraada waad fahanteen melita walixkaamu makhluuqaadkii in si farsan oo aada u wanaagsan loo sugo alixkaam ay aliqaan itqaanu lmakhluuqaat itqaanu lmafcuulaat itqaanu lafcaal ma tara fi khilq araxmaani min tafawutin wadaadka suba wuxuu i war cirka tiir ka daya ama tolin ku yaal ilaaha talada alaa barina loo tagaa buui cirkaa dee tolliin kuma yaalo tiir baro haya ma jiro biqayri amad waxaa falag meeraya makhluuqaad istaba wareegaya mid mid ku dhacaya ma jiro xidigaha malaayiinta ee socda iyo waxaa oo dhan mid walba layn bu haystaa inagu markaan wax samayno ma ay ishardinhayaan shil baa dhacay diyaarad baa madax ku dhufo derbi ba hardilay mid baa mid ka hor timid waxaa ilaahay uu sameeyo o dhan ay aragtaan wuxuu kuso calaa nidaamin daqiiqin mutqanin muxkam wاlixkaamu ay litqaan sifaadka iyo khasaa'ista iyo makhluuqaadka qaabka loo abuuray iyo qaabka loo sameeyey sugidda la sugayna dalla cala alcilmi yaa si farsan wax u sameeya العالم si farsan waxaa waxu sameeyay ruux caalimoo yaqaana shaygan si diqa ah. hadda markaad aragto shay si wanaagsan loo sameeyey waxaad dhihi gacanta lagu gooye xariifsanaayaa kii sameeyey aqoon badnaayabaad leedahay maxaa keensaad ku ogaata aqoon badan yahay raadkanaad la yaabta qaabka waxu sameeyey telefoonnaha qaarkood markaad fiirso waxaad dhihi kii sameeyey muxuu ah insimama insow jin buu ah yacni واlإحkaamu ay iطqaanu الsancati itqaanu الsanca dalla calى اlcilmi dalla calىa cilmi الsaanic kii sameeyey cilmigiisaba ku tusaaya wa hadihi صifaatu mustalzimaة lilxayaa صifaatka rabi oo dhanna waxaa loo shardiyaa alxayaa hadihi ifaat sifaatkan cilmiga iraadada qudrada iyo wixii la halmaana mustalzimaة waxay keensanaysaa lilxayaa ay xayaati اlcaalimi wاlmuriidi wاlqaadir axadaan noolayn miya wax kara idan axadaan noolayn miyaa aqoon iyo cilmi yeelan kara axadaan noolayn miyaa wax dooni kara idan alxayaa idan waa sifa madax bannaan maxaa tusay yaa tusay sifaadka kalaa tusahaya kown ullaahi qaadiran caaliman muriidan uu yahay maxaa ka laazimaya kownuhu xayan alxayaa wlxayu idan sifaadka maxaa kuu dhimay marka toddobadii saddex way soo sugeen qudradii iraadadii qudra maxaad ku sugteen qudrada maxaa ku sugteen biwujuud اlmakhluuqaat biwujuud اlafcaal wujuud اlficl yadulu calى ana faacilahu qaadirun seedleedihi xaggee addeen maxaa ku sugtay iraadadii in makhluuqaadka lagu gooni yeelay sifaad oo la kala duway maxay tusaysaa axadkii falkan sameeyey inuu doonay inuu dadkan kala duwo soo ma aha maida fahmin baan filaya wuxuu sheeku ka hadlaayo ama ashacir ay ka hadlaayaan walixkaamu itqaanka shayga si fiican loo sameeyo oo farsanna muxuu tusahayaa alcilm buu tusay idan sancada iyo xariifnimadan iyo qaabkan ma dhacdeen haddaadan aqoon u lahayn alaa yaclamu man khalaqa huwa latiifu lkhabiir intaasoo isku keen qudradii iraadadii iyo cilmigii waxay laasimsanayan oo qasab ay keensanayaan iyagu axadkay ku tilmaanaa cilmiga iyo qudradii iraadada inuu nool yahay ma tahay mise maaha wailaa laa yakuunu caaliman walaa qaadiran walaa muriidan saddexdaas sifa waxay keeneen alxayaa afar sifa marka israacday maxaa kuu dhiman toddobada ay sugayeen shaaciru saddex baa ku dhiman wاlxayu laa yakhlu can الsamci wاlbasri wاlkalaami aw didi dalika saddexda sifo kana waa kuwa wاlxayu nooluhu hadduu alla nool yahay subxaanaه wa tacaala hadduu wuu nool yahay laa yakhlu can الsamci inuu wax maqlo masmuucaadka aswaadda inuu maqlo wاlbasar mar'iyaadka waxa la arkahayo inuu arko wاlkalaam inuu hadlo axadku doona la hadlo iyo aw didi dalika samci maxaa ka soo horjeeda samam basarna maxaa ka soo horjeeda cama kalaamna maxaa ka soo horjeeda kharas aw didi dalika labadaa mid un weeye waa sifaatkan dhijir waa mutaqaabilayn asifaat almutaqaabila ida habata axaduhuma intafa alaakhar waida intafa ixdaahuma habatat اlukhra nafs الshay haddaba rabbi hadduu nool yahay oo caalim yahay oo qaadiriya oo muriid yahay ima yakuuna samiican wa basiiran wa mutakaliman aw mutasifan bididha waa isfahanteen say usoo saareen sifaat asabc ma isfahanna ilaahay hadduusan samiic ahayn wuxuu ku tilmaanaanayaa sifatu naqsin tacaalaw cama yaquuluna culuman kabiiran hadduusan basar ku tilmaanayna alcama oo sifatu naqsia laazimaysa idan ilaahayna waxaa la isku ijmaacay ahlulqibla oo dhan bar cuqaladoo dhanba annahu munazahun can الnaqaa'is ilahay inuu ka hufan yahay naqaa'istoo dhanba idan fahabata الsamcu wاlbasaru wاlkalaamu afarta hore saddexdan ku dar toddobo sidaasuu sheekhu soo saaray saana u fahma kadib sheekha jawaabtiisa dhegaystaada waasi nacam أحسن الله وإياكم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى قال له سائر أهل الإثبات لك جوابان أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي من الدليل العقلي لا ينفي ذلك فإنه لا ينفيه laa yuhbit لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه mikrofoonku isku aadi horta وليس لك أحسن الله إليكم وليس لك أن تنفيه بغير دليل لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت والسميع قد والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم nacam sheekhu marka wuxuu rabaa eh, marka dawaa'ifta lala doodayay de waxaa kuwa ku- kuwa kugu sokeeya laga bilaabaa si aad ugu tagto kuwa ugu fogaana markaad eh, u tagaysa maxaad wadataa kuwa ugu sokey waa kula socdaa yani xikmadu sheekhu u hormariyay ashacri waa maxay iyaga inoogu sokeeya marday inoogu sokeeyaan ayagii hortaa la niqaasho iyaga haddaan isfahanno waxaan leenahay keena aan kuda duullo muctazilo muctazilo haddaan isfahanno iyo ashaacira waxaan leeyahay saddexna wada socda aan iskugu tagno jahmiyo jahmiye haddii aan israacno afartina waxaan le an iskugu tagno alaasiin malaaxidu marka cadow waa la qaybsadaa marka saasuu sheekh oga bilaabay ashaaciru mar kale wuxuu i lagu jawaabay qaala saalu ahli ibaat ahlu ibaat ay asxaab alxadiid alahariya ibaat sifaati sifaatka dadka sugoo dhan sifaat ullahi wa tacaala iyagoon kala qaadaynin kula ma habata fi kitaab wa sunnati rasuulihi aw ijmaci salaf alumma anahu sifatun lilah dadka suga waxay kuleeyiin laka jawaabaan laba jawaabaan kugu jawaabaynaa jawaabta koobaad waa masale musalama oo usuulka markii daraaseynaya iyo culuum alcarabiya iyo culuum eh, alcaqliya o dhanba musalam ah an yuqaala cadamu daliil mucayan wa huna alcalu wey daliil mucayanka laga hadlaya waa alcaqlu huna lanna waxay soo tilka sifaat uhbituhaa bilcaqli soo ma aha toddobada ah waxaanu ku sugnay caqli caqliguna waa axad اladila walaysa kula اladila caqligu waa daliil min aladila ee ma aha adiladii oo dhanba ma aha waxyaabaha wax kutusa qayb ka mida wey waxyaabaha wax kutusa xisiga wax lagu garta samciga wax kutusa uruqulcilmi caqligu waa fardi ka mida min afraad almacrifa asbaab almacrifa aw ilmucarifad waxaad ku sheegtaba an yuqaala ana cadamu daliili mucayani wa huwa huna alcaqlu caqli hadduu tusi waayo sifaatka aad diiday wuxuu yidhi toddoba sifaan sugahaya waxaan u sugahayaa caqligaa sugay waaba kuu daynay wey ka soo qaad waa jawaab jadali ah oo binaan cala atasliim walaysa musallaman cinda sheekh wuuna keeni doonaa laakiin aban kuu daayo murankaas aan iska soo gaabsanna wey wainaa wiyaakum lacalaa hudan aw fii dalaalin mubiin kaba soo qaad sifaadkaa toddobadeed sheegtay caqligaa tusahaya sifaadkan anuu aan sughayee fara ka badan toddobadanna boqolba gaadi ama ka badanna waxa weeye caqligu ma tusay ka soo qaad laakiin caqligu hadduu tusi waayey daliil kaloo tusa miyaa la waayaa lagu leehay daliil kaloo tusa miyaa la waayey addaliil lmucayan cadamu daliil mucayan daliil fardi ah oo la waayey laa yastalzimu ma keeno cadam almadluuli sifaadka kale in la waayo cadam almadluul almucayan madluulka mucayankana huna waa waa baqiyat sifaat sifaadka kale ay inkireen ashaaciro weeye fahab ka soo qad ana maa salaktahu min adaliil caqliyi dariiqada aad martay aad ku sugtay toddobada sifo laa yuhbitu dalika sifaadka kale inuususugayna ka soo qaad laakin fainahu laa yanfiih daliilkii caqliga ah hadduu tusi waayo sifaatka kale diiday caqligu ma diidayo ma anfinayo qaabka uu sheekhu u waa qayb hataa qolyaha munsifiinta ashaacidu ay sugeen wey qolyaha munsifiinta ashaacidu adii sheegay ragga abxaadta kalaamiga ka insaafa ashaaciradu waa raazi iyo aamidi iyo ghazaali iyo urmowi iyo raggaas wey kitaabkii waxaa soo qaaday abu cabdillaahi araazi oo daliilka laftirkiisa ka hadlaaya ashaacirin ay khaldanyiina tilmaamaya inay toddoba sifa ama sideed sifa sugaan kuwa kalena ay anfay inay baatil tahay buu sheegaya waa almataalib alcaaliya min alcilmi alilaahi mujalladka saddexaad ma u jeedaan ma aragtaan kitaabka aw xasaan kitaabkiisi ma aha halkaa maxaa ku qoran waa aragtaan mujaladka saddexaad safxada laba boqol labaatan iyo kow taga aan idinku dul akriyo waxaan u dhibaa wadaadka akrinaya dhib ma laha wuxuu yihi alfasl اlأwal fi xasri sifaat اllahi tacaala shaacir maxay isku dayeen ilaahay sifaatkiisa inay koobaan waana maslak baaila qur-aankana beenaya walaa yuxiiطuuna bihi cilman haddaadta ilaahay sifaatkiisaan koobaya maxay noqotay ad axadta billaahi cilma wahuwa baailu qur-aankaad beeninaysaa iska badaa saa darteed fii xasri sifaat illahi iclam ana almutakalimiina xasaruu sifaat fii hadihi amaaniya sideed sifay ku koobeen sifatulbaqa baad ku daraysaa saddexdaadtoddobaadaad soo sheegtay asagaaba sheegi doona wahya kownuhu tacaala xayan caaliman qaadiran muriidan samiican basiiran mutakaliman baaqiya faida qiila lahum fahal tuhbituuna lilahi sifata أkhra qaaluu la waa kuwa kuwaas mutakalimta kuu sheega waa kuwama ashaaciru لأن الدليل دليل ujeedana kee wey لأن الدليل لم يدل إلا على هذه الصفات وما لا دليل عليه يجب نفيه وربما قالوا لو جوزنا إثبات ما لا دليل عليه لم يكن عدد أولى من عدد آخر فيلزم إثبات أعداد لا نهاية لها من الصفات المجهولة وذلك محال وضدي أشاعر محو يري ودمنيا وقد علمت في علم المنطق أن عدم العلم بالشيء لا يفيد العلم بعدم الشيء وطن الشيخ وكو يري أبدا عدم الدليل المعين ayb shayga inaan ogaan waayo oo anu aan garan waayo ka jaahil noqdo ma waxaa ka dhashay shaygu inuusan jirin tusaalaga nin ku weydiiyey hebel hebel ma taqaana ma aqaanaad jiri inaad garan weyday ma ka dhalanhaya ninkii inuusan jirinba gebigiisaba caqligooda marka ku ciyaara ashaacira oo ujeeda iyagaas ku ciyaara waqad calimta fii cilmi lmantiqi ana cadama alcilmi inaad ilaahay sifaat qaybna garato qaybna aad garan weydo ma waxaa ka dhalan sifaatkaad garan weyday inaysan jirin oo alla ku tilmaanayn uusan lahayn kama dhalanayso أن عدم العلم بشيء لا يفيد العلم بعدم الشيء توكو مر لباد وعلمت أيضا بور أن قول القائل ليس عدد أولى من عدد إن أريد به عدم هذه الأولوية في الذهن والعقل فذاك لا يفيد إلا التوقف وعدم الجسم وإن أريد به عدم الأولوية في نفس الأمر فهذا مما مما لم يمكن إثباته بل الواجب أن يقال إنما دل العقل على ثبوته قضينا بثبوته وما لم يدل العقل على ثبوته ولا على عدمه وجب التوقف فيه والله أعلم <laughs> waad arin kartaa haddaad doontaan sawirta caqligu sifaadka hadduu tusayna waa in la sugo hadduu anfiyeyna haddii uu tusi waayana waa in laga tawaqufo waajibku waa inaad ka tawaqufto oodan jasminin buuri inaad dafiraada isagaa duminaya oo runtii waa iskaga tegay meelo badan xataa nihaayatulcuquulka sidaasu ku yidhaahdaa hazaali baa sidaa odhanaya markay joogaan abxaasta cilmiga ee ah way sallimayaan laakiin markay aafadan timid oo yimaadaan mabaaxidka caqadigaa saasay ugu gebidhacaan marka saa iska ogaada middaa marka manahaasu sheekhu ka wadaa fahab ana maa salaktahu min adaliil اlcaqliy sheekh muxuu kusoo ururinayaa marka markuu u dhammeeyo baxdigiisaan tilmaami doonaa fahab ana maa salaktu min adaliil اlcaqliy laa yuhbitu dalika ay baqiyata sifaat fainahu laa yanfiihi ma anfiyo xaggee u laabanaysaa inaan saan oga bixin masale muhiima halkan ku saabsan usuulka waxaa kusoo daraysan waxa la yidhahdo annaqdu wاlcaksu wاlkasru annaqdu walcaksu walkasru sheekhu asagaa ka gar leh caqligana waafaqsan usuushi cilmigana waafaqsan siduu hataba qiray abu cabdillaahi araasi ibn khatiib aray lianna alcaksu laa yalzimu fi ladilla alcaksu laa yalzamu fi ladilla masaladan hadda uu sheekhu yidhi masaladan sheekhu hadda uu yidhi cadamu daliil mucayan laa ystalzim cadam almadluul mucayan wuxuu meelo kale ka cabiraa addaliilu laa yankis addaliilu laa yancakis waa isku mid waxaan laga wadaa falaa yalzam min cadam اdaliili cadam اlmadluul daliil mucayanoodu weyday kama laasimo in shaygu uusan jirin labada ariiqaba u ism cadamu daliil mucayani laa ystalzim cadam اlmadluul mucayan sheekhu waa yidhaahdaa marna wuxuu leeya addaliilu laa yancakis wa inamaa yatarid daliilku isma laba raabo oo daliil haddii lalo waxaa ka laasima madluulka in la helo wahada iطiraadu daliil daliil mucayan in la waayo kama laasimto in xukumkii ama madluulkii la waayo wاdaliilu laa yancakis wainama yaطarid wujuud daliil waxaa ka dhasha wujuud اlmadluul laakin cadamu daliili mucayan kama laazimo ayb idan addaliilu laa yankis wainamaa yarid waan isfahmaynaya idan naqdigu muxuu ahaa fi lusuul annaqdu wاlcaksu wاlkasru saddexdaa shay ee qawaadixda la yidhaahdo qawaadixda ka mid a haddaad fahanto ishkaal kuuguma imanayo naqdi waxaad ku soo marteen in la helo ciladii ama daliilkii la helo ama xadkii la helo النقد في الأصول وxaa وجود العلة أو الدليل أو الحد بدون بدون معلول أو مدلول أو مدلول أو محدود أو محدود ciladii waa la hayaa macluulkeedin lama hayo waa تخلف الحكم عن العلة تخلف المدلول عن الدليل تخلف المحدود عن الحد إذا نقدgu wuxuu galaa في العلل والأدلة والأدلة والحدود waana cilo qaadxa waa cilo qaadxa اللaهuma inaad qabto تkhsiiص الcila aad qabto m waa baab gooni ah baxdigaas hadda ku mashquuli maayo maxaa ii yimid cagsi wax la yidhaahdo cagsigu waa naqdiga kasoo horjeedkiisa waa maxay waa in macluulkii la helo biduuni cila xukunkii baa jooga ciladiisi lama hayo madluulkii baa jooga daliilkiisi lama hayo maxduudkii baa jooga la qeexayay xadkii lama hayo waxaanu soo sheegnay annaqdu waa waaridun fi اlcilali wاladilati wاlxuduudi fi jamiici dalaa'il buu galaa waana cila qaadixa إلا عند القائلين بجواز تخصيص العلة انت waxaa ku yimid العكس العكس لا يرد لا يرد في العلل والدلائل أدلada iyo cilalka ma gala cagsigu cilo qaadixana ma aha وإنما يقدح العكس في الحدود لأن شرط الحد أن يكون جامعا مانعا وليس من شرط الدليل أن يكون جامعا مانعا وليس من شرط العلة أن تكون مانعة جامعة فهمتين بان فيليا العكس لا يرد كقادح في العلل والأدلة والأدلة وإنما يرد العكس على الحدود في الحدود كان- كقادح جماعة الخير موضع سعنا طيب عكسي مركم محون نقضي إن لهلو دلولك xukumkii baa la helayaa biduuni daliilin walaa cilatin ama shaygii la qeexahaya baa la helhayaa isagoona xadkii waxaa tiri mid waxaan tacriifinayaa soomaaligu soomaaligu qofka la yidhaahdo waxaa waxaa lagu yidhi waxaa tidhi waa nin dheer oo dhuuban oo maariin ah hada huwa alxad asoomaali kownuhu طawiilan naxiifan asmar hadalu xad waxaan helnay soomaali gaaban oo madow cafwan gaaban oo cas maxaad hesha hadda una soomaaliyun baa la helay oo maxduudkii ah biduuni biduuni xaddihi idan waxaan leeay xadkaadi baail wey tacriifkii aad tidhi asoomaaliyu waa arajul naxiif aلطawiil waxaa la helay maxduud oo soomaaliga ah oo gaaban oo buuran oo cas inaad fahantaan baan rabaa xadki ma bura mise ma bura idan alcaksu yaridu ka qaadixin fi اlxuduud walaa yaridu fi اladilati wاlcilali huna muxuu kuri sheekhu wadaliil laa yancakis addaliilu laa yancakis maxaan ku soo dhahay alcaksu ma galo adilada ma galo adayula yanakis ma fahanta marka wuxuu sheeku ka wado addayu laa ay laa yalzam min intifaaihi intifaau اlmadluul wainamaa yalzam min wujuudi daliili wujuud اlmadluul asaasiyaadka ardaygu hadduusa fahmin mabaaxis badan baa ku istaagaysa waan wada soconnaa annaqdu waa waaridun fi jamiici aladilati cilalan wa dalaa'ila wa xuduudan ka qaadixin buu u galaya wuuna buraya waana cilla lagu tuuro shayga asagaa ama alcaksu falaa yadkhulu ka qaadixin fi اladilati wاlcilal alcilatu laa tancakis alcilal الsharciyan ka hadlayna alcilal الsharciya laa tancakis wاdaliil الsharciyu laa laa yankis winamaa yaridaani limaada limaada lagu yidhi adilu laa yankis waxaa lagu yidhi lأna اladilaa yakhlufu bacduha bacdan shay xuguma madluudaad aayad u waayaysaa waxaad u helaysaa xadii qur-aanku hadduu sheegi waay ma baail baa ka dhalan maya aayad iyo xadiid baad u waayaysaa xukumkii iyo shaygii madluulka waxaad u helaysaa ijmaac saddexda waad waayaysa maxaad u helaysaa qiyaas afartaba waad weyday baabkii istidlaal odhan jiraad galaysaa alistidlaal aqalu maa qiil meelaha doonta adilada khilaafiyada haydkeen qowlu saxaabiy maslaxa mursal almuhim lianna aladillata yakhlufu bacduhaa bacdan bimacnaa yantafi axaduhuma wayuujad اlaakhar sidaa darteed baa lagu yidhi alcaksu laa yaridu fi اladilati wاlcilal fi اladilati wاlcilal wainamaa yaridu ka qaadixin fi اlxuduud waa aniga kugu misaaliyey soomaaliga ama alkasr haddayda waxba idinkama xidhna waa naqdi ku yimaada xikmada alkasr kasru waa naqdun fi اlxikma naqdigu mxuu ahaa kasrun fi lcilla marka alkasru waxaa weeye maalan in xukumkan ciladiisa cilladaa shayga lagu xikmada u ahaa la helo xikmadii xukumkiina la waayo hada huwa alkasru waa kasrugu marka la soo gaabiy waa naqdun naqdun fi lmacnaa naqdiga cillada gelhayoo gala wey maalan xikmada gala maalan waxaad tidhi ruuxa safra salaaduu gaabanayaa baad ciladu waa asafar wa xikmatu in safarka cilo laga dhigana wujuud اlmashaqa alxikmatu waa cilat اlcilla alxikmatu waa cilatu alcilla idan musaafirku salaaduu gaabinaya soonkana wuu afuraya musaasa maxay tahay xikmada loo jiiday oo ninkaa rukhaskaas loo siiyo loogu fududay liwujuudi اlmashaqati الshadiida hadaad tiraahdo waxaan hayaa ruux mashaqada safarka mid ka daran ay haysato wamaca daalika aan salaadi gaabin karin oon soonka afuri karin baan hayaa waxa la waa kasrun fi lxikma xikmada way jabtay weeye maala xamaaliinta qolya xamaaliinta ahee maantoo dhawaagu su u bari ilaa galabka xamaalaya naftu ka baxday ee sooman ka warrama iyo ninka intuu deerad ka qaatay eroboodka nairobi jidda ka dega musaafir baan ahay dhexda biyaha kusii cabay keema shaqo badanoo rafaad badan xamaaligii salaadda ma gaabin karaa asagoo nairobi dhex fadhi soonka maa furi karaa idan xikmadii waa aad leedeen ma shaqadii waa la hayaaye maxaa xukumka mashaqada loogu xigo waaye waa ay fahanteen baan u malaynaya huna maxaa la yihahdaa alkasru waa naqdun fi lxikma waa naqdi laga helay fi lxikma naqdigu muxuu aha fi lcilal in cilada la helo xukunkiina la waayso ma ahayn naqdi fi kasruna waa naqdun fi lxikam waa in la helo xikmadii shayga loo jideeya asaalatan xukunkiina la waayo xamaalkii waxaa laga helay mashaqo xukunkiina looma ogolo salaadii gaabin karo mana mana afuri karo hadda waan kala fahnay annaqdu والكسر wاlcaksu العكس wاlkasru والكسر idan alkasru laa yaridu ila fi اlxikami walaysa qaadixan dadka xikamkii waxay isku khaldaan cilada walaysa qaadixan asalka hadduka idin sheegay bayna u noqonaysaa alxikmatu inama turaca fi اljinsi la fi اlafraad asalka guud baa la fiirinaya mooyeene waxaa weye afraadda lama eegaya inuu xamaaligu asna mashaqi lama fiirinayo ama waxaad odhanaysaa xikmadan mashaqada ah waxaa lagu dabdiyey bisafar wاlmashaqaةu inama tuahiru fi اlxukmi maca الsafar oo mashaqadu waa juزu cilatin safarkuna وجزء waa juزء mutimu lilcila idan mashaqo madbuuط ku ah bisafar baa ruksada keenta mooyeen mujarad اlmashaqa ma keento waad odhan kartaa culays mal hadda kasir waxba igama xidhna waxa iga xidhan kala saartaan keliya labada hore annaqdu waalcaksu naqdiga hadda hadda uma baahni waxaan u baahnay keliya inaad fahamtaan mafhuumu alcaksi addaliilu laa yancakis waalcilal asharciyatu laa tankis laa tancakis lanna waxaa dhici karta cilo inaan waayo oon xukumka cillo kale ku xidho laba cilo inaan waayo oon xukumka ku xidho laba cilo cilo kale aan ku xidho kadalika xikamtu waa sidaas maalan waxaa tidha nikaax waxaa in cafaaf baa loo jideeyey nasli in laga hela loo jideeyey waxaa lagu muslimiinta sawaadkooda in la badiyo howlo badan baad sheegto maalan islaan ma ma guursan karaa leanno labadii xikma mid baa joogta oo ahayd alcafaaf inaan gabadhana weysada u dhowr anna ay dhowrto tarankiiba halla waaye idan cilalku waa way isbedeli karaan walidaalika laa tankis acilal adiladuna laa tankis daliil baa la waayi karaa mid kala la heli karaa macnaha inaad fahanteen baan filaya fainahu laa ynfihi walaysa laka an tanfiihu biayri daliil sifaadka kale inaad anfido oo diiddo daliil la'aan lagaa dhagaysan waa meeshuu yidhi haddii daliil la waayo wajaba attawaqufu meeshuu raasi ku yidhi wey raasi sheekhuna wuxuu yihi falaysa laka an tanfiyahu bigayri daliil lianna annaafi calayhi daliil ninka wax anfinaya daliil baa laga rabaa waxaan ma jiro markaad leedahay daliil baa laga rabaa kamaa cala almuhbiti kamaa cala almuhbiti ka wax sugayana daliil baa laga rabaa asaguna ninka wax sugaya daliil baa laga rabaa ninka wax anfiya daliil baa laga rabaa halkan xogo yaro tafsiil baa ku jiro waxaa weeye ma kaana asluhu اlcadam ma kaana asluhu alcadam falaysa calى الnafi daliil wixii asalkiisu alcadam uu yahay naafigu daliil lagama rabo wma kaana asluhu اlwujuudu falaysa calى muhbit daliil labada masl ba ogaada waxa asalkiisu alcadam uu yahay daliilkiisu waa inaad asal ku ma kaana asluhu alcadamu daliilkaadu waa daliilka cala nafyiga waa asalkaa kugu filan ma kaana asluhu alcadamu falaysa cala الnaafi الdaliil wainama yaktafi بالعدم biاlasli الnaafi asalkaa naafi waa kugu filan nin baa gaalnimo ku dhacay waxaa dhi waa kaafir waxaa tihi sheekhu soo ma dhici karto inuu mukrah yahay oo qasban yahay waxaan ku leeyahay alaslu cadamu likraahi wal-aslu fi naasi alikhtiyaar ayay dhammaatay asalkan ku aftoomaya aayad iyo xadiid iyo inaan baado ninku inuu mukhtaar yahay iyo inuu mukri ima lagama baahno lianna alasla fi likraahi alcadamu alaslu fi likraahi alcadamu wاlaslu fi lmawaanici alcadamu xataa tahbuta waxaa tiri hebelow islaamtaadi inay kaa furantaan filahaya maxaa jiro inaad qabta iyo inaad furtaan mayhaan ugu waxaad leedahay alas waa maxay baqaa lcisma asal inaan wax furan weeye islaamtu waa islaantaydi mana furay ilaad keento caddayn aan ku furay maa kaana asluhu alcadamu falaysa cala naafi daliil wainama yaktafi bilasli الnaafi wma kaana asluhu waa maxay alwujuudna asalkaad ku kaaftoomaysa lagama rabo daliil mubit oo zaaida lagama rabo daliil muhbit oo zaaida lagama rabo waxaa tihi hebelow inaad gaaloodo wixii saaku waagu intuu baryaan u maynayaa maxaa yeele sibaad u dhakuskuusan tahay wejigaadu ma quruxsano oo shalay waad nuuraysa maanta mugdi baa ka gaal inaad inaad gaaloodo maxaad leedahay marka maxaad ku jawaabaysaa alaslu baqaau maa kana calaa maa kaan waman curifa bishay imaam shaafici fi lum wman curifa bshayin fahuwa calayhi xataa tahbuta bayinat bikhilaafihi waman curifa bishayin ninkii wax lagu yaqaanahe fahuwa calayh sidaasu xataa tahbuta bayinatu bikhilaafihi nafs shay alasbaqa maa kana war inaan muslim ahay oon saaka tukaday waan isku ogaay inaan gaaloobay daliilkeeda baa lagaa rabaa maa kana asluhu lwujuudu yuktafa bilasli اlmuhbiti أصله الوجود يكتفى بالأصل المثبت وما كان أصل العدم اكتفى بالأصل النافي يكتفى بالأصل النافي لبدا واد فهمتم ماشي مركي إشكال لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت الشيخ عوضة وجهة سعامة دليل كما دليل زائد عن نقضه أما دليل أصلي عن نقضه إلا أصل هو دليل أما أصل هو دليل لأن كو كو أنت رأيتم من ديدنا وحي سهري إيه وحالك لقادا مركا لمرأي نافقة نافقة مانعة فرق بين النافي والمانع المانع لا يطلب منه الدليل مانع وامح وانه قابصدي لا أسلم لا أسلم يمجره ma jiro iyo shay inaad diiddo dafirto inaad tiraahdo مسلم ma sallime wa shaygaa jirta inuusan jirin inuu jiro anu waa ka gaabsanaya waa sukuut والbقاء عalى الجهل الbصير والسكوت إda ناaفigu waa mxu ina shayga ma jiro waa baطل waxaa jirta waba kama jiraan ibطاalkaadu marka waa xukم nfyigaad aad tiri shayga waa baطل mana jiro waa nfyi xukumku mxu shay in la sugo ama la diido naafigu marka maadaama uu wax diidayo daliil baa laga rabaa ama اlmaanic falaa yuطaalب bالdliil ninka mثbitkaan leenahay ayb waxaa tihi hebel wuu dhintay laa usalim baan iska dhigi hebel wuu dhintay laa usalim inuu dhinta ma salimahayo idan maxaa laga rabaa inaad keento bayino saa darteed ninka mudaciga ah mudaca caleyga maxaa la yidhi mudaca aleyh waxba lagama rabo almudaca aleyh waba lagama rabo lannahu waa maxay waa maanic anaa waxaa idhi kitaabkan sheekh maxamed anaa iskale mudaci baan ahay shee maxamed waa ku allah usali inaad leedahay daliila lagama rabo maxaa looga rebi waayo waa maanic asalka cadamiga ku taagan alasl naafi ku taagan yahay adaa waxaa lagaa bayina lagaa rabaa ilaadaa wax sheeganaye marka taas mar haddaadan fahnay asalka cadamiga wujuudi waxaa inoo soo hadhay aladila sharciya aladila sharciya waxaa kala duwan aladila alcaqliya iyo alcila sharciya alcila alcaqliya alcila alcaqliya laabudda an tatarida watancakis alcila alcaqliya laabudda an tatarida watancakis والدليل الشرعي والعلة الشرعية يطردان ولا ينعكسان waan isfahanay yaan filaya ayib asalku sidaasuu ahaa laakiin waxaa weeye marka axkaamta sharciga la marayo nafsu اlamri iyo dan lmujtahid bayna kala duwaynaa nafsu اlamri iyo dan lmujtahid mujtahidku hadduu intuu masalada baadho baadho u dayli soo waayo wuxuu leeyahay shaygaasi ma jiruu leeyahay maxaa yeelay daliil baan waayey cadamu اdaliili cinda اlmujtahidi daliilu calى cadami wujuud اlmadluul laakiin waa fi dan اlmujtahidi ma aha fi nafsi اlamr hawsha in la kala saaraan rabaa marka aan leenahay addaliilu laa yancakis waa fi nafsi اlamr ama fi dan اlmujtahid hadduu ciladu waa mutarida inay noqoto hadduu cillo waayana wuxuu leeyahay xukunkan ma jiro daliil buu baaraya hadduu daliil helo yatarid hadduu waayo wuxuu leeyahy xukunkan majro majro waa fi fii danihi fii danihi wa baxii lakin waxaa laga yaabaa inaan ka dano dhowadaadku miskiin baahay tobankan aayood iga qabso labaatankan xadii intaan oo qiyaasa lakin asga waxba looma haysta addoonkii mujtahidka ahaa inamaa bana almra calaa dani wa ijtihaadihi marka danu lmujtahidi waa in la kala saaro xaqiiqat almr iyo aqiiqat ma fii nafsi اlamr waaqica jira idan adaliilu wlcilalu tataridaani watancakisani fii dan mujtahidi waba looma haysto la malaama calay laakiin markaan xaqiiqatu ka hadayno addaliilu laa yankis wainama wlcilatu tataridu walaa tankis inaa isfahna ila tahay labadaa masalana yaan laisku khaldin adaliil harci baan ku qaydaynaa ama alcila alcaqliya iyo daliil acaqli isagu waa inagii soo maray addaliil acaqliyu matantaada baala waad soo marteen daliilka caqliga isagu waa ka duwan yaha daliila alsharci way ka duwan tahay cila sharciya lanna cila sharciya takhsiis ma aqbashaa waa laga niqaashaa laakiin cila loo badan yahay annaha laa taqbalu التkhصيiص إنما تطرد وتنcakس فإذا ورد عليها النقض بطلت niman yaroo ka dodoodaa jiro oo dhaha cilada caqliga idna waa naqdi wuu geli karaa oo waa la takhsiisin karaa laakiin un kala ogaada ma fi nafs الأمر وma في ظن المجتهد والفرق بين العلل الشharciية والعقلية والأدلة العقلية والأدلة الشharciية sheekhu wuxuu uhi wsamcu qad dalla calayh naqligaa tusay sifaatkan wsamcu ay naqlu asharci kitaaban wasunatan qad dalla calayhi ay baqiyata sifaat oo diida adugu walam yucaarid dalika mucaaridun caqliyu walaa samciyu masale daqiiqa halkan ku jirta oo dadka qaarkood ku khaldameen shayaaiin sheekha wax ka sheega oo kale waxay dhaheen sheekhu wuxuu daliilka samciga ama naqliga markuu xujo noqonayo wuxuu shardiyaa anlaa yucaariduhu mucaaridun caqli waa baail waa binaan dooda maxay ku socotay waa jawaab jadali oo tasliimi ah hab hab ana maa salaktahu taqriir ma ah farqun bayna ataqriiri watasliim waxaanu aan qarirayan tabaninayo waa masalo waxaan adigu kugu satadheerayna say doodda inoogu socoto isuna fahanno waa laba kala baab waxaa tir waxaan waa xasan waxaanna xasan maa kabasaq inuu xasan ahayn xasan see ogyaan ku leehay tilmaam tilmaanta waa isdi waa asagii bas tilmaantaad sheegta waaka haddaa mar horeba aan dood kula soda waxba kama jiraan ma isku rafaadaynaa kaba soo inuusan xasana bal xasanka aad taqaano ii tilmaam baan kudhihi tilmaantaad kasii dayn hadda waxaan kudhihi isku xasan male ano tilmaan kalaa tilmaanta ama tilmaanta baad ku keeni waxaan dhihi hadda waaka maxageed u socota marka jawaabtani waa jawaab tasliimi ah ee ma ah sheekhu ma qabo in loo shardiyo alaa yucaaridhu daliilu caqliyun lanna asalkiisa waxaa ka mid a adaliil caqliyu sariix laa yucaaridu annaql asaxiix daliilka caqliga sariixa maba ka hor iman kara bataatanba naqli nabi maxamed ka sugan alla ka wa tacaala kutub dhan buu qoray daru tacaadu wanaqliga kutubtiisa kitaabta u qiimo badana ku dhisama masalada ayada ah. wuxuuna ka digay saarimka akhdu madaahib alculamaai صارم كأخذ مذاهب العلماء من الإطلاقات التي لم تراجع فيها أصوله إن مذاهب علماء إطلاقات كاللغة قاتحول وحاكت يؤدي إلى مذاهب قبيحة ومسالك شنيعة إمامك هذا الكيسين إنك عالمك وإن لغو دبره قيوديس هذا الكو إطلاقي قيود ميلها كلي هذا الكو عميمي تخصيصات ميلها كلي هذا الكو دوبي إجمال كجرة تبيين كميلها كلي صارم بكل شيء ابن وزير وحوره وقواعد العلماء هي المخصصة لعموم كلامهم أصول العلماء نيك عالمك أسل كيسيو قاعدة كدول وحي خصيصة هذا الكيسو مالها قاركود وعممي أما وسيد داية وصندبرين قواعد العلماء هي المخصص المخصصة المقيدة لإطلاق وعموم كلام العلماء وقاعدة مهم جدا روض الباسم كل شيء شو اسلام بان shawslan baan hortii faahfaahiyey subki taqiiduna subki asayf lmasluulka wuxuu ku leeyahay hadduu ninka caalimka uu ilaaqaadka asxaabta shaaficiyada iyo amada uu qaydi waayo calaa usuuli madhab ku qaydi waayo madhabka dhan buu naga duminayaabuu faqihun waxaa laga rabaa hadalka mulaqa inuu garto waxa looga jeedo ka caamka inuu garto waxa looga jeedo midka mujmalka haddii kale waxaad noqonaysaan niman ku ciyaaraya culumtii oo dhan ku ciyaaray idan waa jawaab tasliimi ajdali walaysa taqriiran fayajib hadaba isaga qabay marka ayagaa qaba soo ma ah ayagaa waxay qabaan daliilka samciga waxaa u shardi ah anlaa yucaariduhu caqlun toodii waa ugu socdaa wuxuu ku yidhi sifaadkan todobada caqli baad ku sugteen waa kuu daaye sifaadka kale caqligu ma anfinayo daliil samci oo xujana wuu tusay daliilkii samcigahaana kama hor imanayo daliil caqli ah lanna hadduu ka hor horaan baad sheegi lahaydeen wadaliil caqliyu laa yanfihi woy hadduu daliil caqligu anfinayo uu jiro marka horaan baad sheegi lahaydeen فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم من المعارض العقلي المقاوم qaabkaasuu sheekhu ugu jawaabay jawaabuu sheekhu marka meelo kale ku sheegay ayaan gadaal ka raacin doona markuu mabxad ka dambeeyo insha allahu tacaala nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة وإكرام الطائعين يدل على محبتهم وإقاب الكفار يدل على بغضهم وإكرامي أحسن الله إليكم وإكرامي أحسن الله إليكم وإياكم. وإكرام الضا- الطائعين يدل على محبتهم وإعقاب الكفار يدل على بغضهم كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته وهي ما تنتهي, تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة تدل على حكمته البالغة كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى لقوة العلة الغائية ولهذا كان ما في القرآن ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة nacam jawaabtan labaad baa aad u qiimo badan oo sheekhu marka oo taqriir ah tii hore jawaab jadali oo tasliimi ah ayay ahayd sheekhu gudbay wuxuu yihi waxaad ku sugtay toddobadii sifa ashcariyo toddobadii sifa maxaad ku sugtay waxaan ku sugay bilcaqli lianna mafcuulaadkii ficilku wuxuu tusay cala alqudra takhsiisku wuxuu tusay cala aliraada itqaankii ixkaamku wuxuu tusay cala alcilm saddexdaas sifana waxaa ka laasimaya axadka ku tilmaaman inuu nool yahay haddaba axad nooluhu kama kama marhnaada saddex sifo ama didkoodii samci iyo basar iyo kalaad toddobadii saasaan ku sugay sheekhu jawaabu ka bixiyey jadaliya wuxuu yidhi ka soo qaad toddobada sifo inaad ku sugtay caqli laakiin caqliga aad ku sugto toddobadaasi ma anfinayo sifaadka kale ee samcigu sheegay qur-aanku sheegay sunnadu sheegtay haddii daliil samca la helay oo wax mucaaradaya uusan jirinna waa waajib in loo hogaansamo haddii kale muslim ma noqonaysid taasi waa jadaligi waxaa ku yimid kii taqriiriga ahaa wuxuuhi waxaa lagu odhanayaa waxaa dhici waxaan ku sugaynaa sifaatka aad diiday yumkinu ihbaatu hadihi sifaat sifaatkee waa baqiyatu sifaatka ay diideen ashaaciru binadiiri maa ahbatta bihi tilka min alcaqliyaat sifaatkii toddobada ahaa daliilkii caqligeedu ku sugtay baan sifaatka kale inaguna ku sugaynaa warka soo ma caddo fa yuqaalu waxaa la odhan marka fi taqriiri dalaalati addaliil caqliyi calaa baqiyati sifaat waxaa la odhanaya nafcu lcibaadi addoommaha ilaahay inuu ku dheefiyo bilixsaani ilayhim yadullu cala araxma sifatu raxma waan anfideen addoommaha ilaahay inuu ixsaanfalo oo u wanaajiyo oo miskiinka u naxariisto oo waayeelka u naxariisto oo ahlulkhayrka jannada geeyo oo fuqarada laga hormariyo xataa aqniyada jannada laga hormariyo iyagoo isku amal ah naxariista ilaahay uunka iyo nacfiga iyo wanaagga iyo fandur ilaa aar naxariista makhluuqaadka ka muuqata hee tadullu calaa raxmati almucti ilahay naxariis leeyo raxmo leeyahay oran maxaad soo alficl wاlmafcuul tadul calى اlqudra takhsiiص اlmakhluuqaati bsifaatin tadul calى اliraada itqaan الصanca waxkaamuha dalla ma soo tidhi raxmadan adduunka meel walba hadhaysay ee gaala islaam bay ictiraafsan yihin tadulu calى raxmat اllahi subxaanaه wa taعala wاdaliilu kاdaliil wصifatu kaالصifa wاlmawصuufu waaxid idan tanaaqudka baa bannaanka yaala saasuu yidhi marka sheekhu yidhi ka dalaalati الtakhsiisi cala اlmashii'a mashii'a muxuu hadda u jeeda iraadada iraadada ay soo sheegeen buu sheekh u jeedaa ka dalaalati الtakhsiisi cala اlmashii'ati cindakum wa cindana cala اliraada takhsiisku iraadada tusahaya cindana wa cindakum mid kale wa ikraami الطaa'iciin wa ka dalaalati ikraami الطaa'iciina yadul cala almaxaba haddii la gooyo oo istinaaf laga dhigan waa ikraamo oo siduu shaxasamo ka hormaray ayadna waa banaanka taalla anuguba kadalaalati ikraami aa'iciina calaa maxabatin ba markii u qaatay ay ku cadfan tahay markuu shaxasan ansaxay wa ikraamu aa'iciin dadka ilaahay adeeca in la karaameeyo la qadariyo la maamuusana yadul he calaa maxabatin calaa maxabatin fi shaahidi wاlghaa'ib limaada hadda haddii nin iisoo galo oo intaan cashirka joojiyo aan istaago oon salaamo oon soo fadhiisiyo idinka mashquul maxaad haysaan halla wadaadku ninka jecelaa maxaad u dhahdeen qadarinta ninkan qadariye en xurmeeyey en kara maxaad ka qaateen inaan aada u jeclaa nafsa shay wa ikraamu اaa'iciina ilaahay kuwa adeecay rabbi inuu karaameeyo fi dunya wاlaakhira yadullu calى maxabatin alla inuu jecel yahay idan sifat اlmaxaba waxaan ku sugnay biاlcaqli wa sifat الraxma biاlcaqli wa ciqaab اlkufaar gaalada rabbi inuu ka aargoosto cadaabo oo jahanamo ku waariyo yadulu calىa bqdihim sifat lbqdina waa diiday oo inkiraya way iska caddahay taas yadulu calىa bqdihim ina min almujrimiin muntaqimuun haddaan ruux si xun u dilo waxaad ihi ninku naxariis dara saa u necab yahay نفس الشيء كما كما قد ثبت بالشاهد بالشاهد هي المخلوقات الشاهد والغائب الشاهد وحجدان وحي الله كاهي يا الله جدا الشاهد هو المشهود العالم المشهود مخلوقات كائنات الشاهد هو الحاضر وحيش انه قبان كرتين طابان كرين ارك كرا لهذا الشاهد شيء نغم مقان لكن اي دعي كرتين ma aaba can اandaari wain amkanat ru'yatuhu waa aa'ibun shayga la arkay isha la saaray la arkana waaan leena waa shaahid kamaa abata fi shaahid ma ku sugnaata ilahay inuu muminiintu u gargaaray oo daayiciinta u karaameeyo oo u naxariisto bannaankay taalla inuu daalimiinta iyo ciqaabo gaaladana bannaankay taallaa qaatiluum yucadimuum laydiikum yuqzihim wayansurkum calayhim wuxuu ihi sheekhu والخبر عفوا كما ثبت بالشاهد والخبر الشاهد هي الواقع والخبر خبر أنبياء وكسرنا خبر الخبر وخبر الأنبياء من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه نبي إبراهيم بعد كشيكين وحدي إلهي بكرامي انت بهول برا كبد بادي ضبال وط ربي كبد بادي ولو قرقاري إلى واقي ذنبه ما كي يشام بأكتليي عدو جسنا حق لمري نبي موسى إيمان fircoon wuxuu ku dhacay balaayo qabsaday iyo aqbaad iyo banu israaiil meesha wuxuu dhamad akhrinaysa qur-aanka o dhan nuux nabi nuux ambiyado dhan luud soo tiri kulligood maxaa ku jira ambiyadaas iyo dadka raacayn in la karaameeyo oo loo naxariisto oo la barakeeyo wixii ka soo horjeedayna cagta la mariyo waalkhabri min ikraami xikmada muxuu sheekhu soo sifatu raxma bilcaqli wuxuu kaloo sugay sifatu almaxaba almaxaba bidaliil caqliy wuxuu kaloo sugay sifatu lbuqdi bidaliil alcaqli maxaa ku hadhay sifatu lxikma aad u necab inuu ku sugo bilcaqli dhegaysa marka walghaayaat lmaxmuud ujeedooyinka war wanaagsan oo fii mafcuulaati ilaahay waxyaabuhu sameeye dhex yaalla mafcuulaat rabbi waa maxay waa makhluuqaadka falka ilahay wixii ka dhasha saddex shay baa jira faaciloo alla ah oo sifo uu asagu leeyahay ah iyo aharulficli oo mafcuulaadki wixii ka dhasho makhluuqaadki ah fii wa ma'muuraati ma'muuraatku waa axkaamta sharciga ah axkaamta sharciga maxaa ka dhasha amar rabbi ka yimaada iyo alloo aamira mamuuru bihi falkii la isfaray ah iyo mamuurkii mukalafkii ah fii mafcuulaati makhluuqaadkiisa iyo wa mamuuraati dadku amray dadka amr mukalafiinti wayada mamuraadku huna waa mukalafiinti xikma ka muuqata oo ujeedooyin wanaagsan baad ku arkaysaa waxaa dhici karta mamuuraadkan sheekhu inuu ujeedo bihda uu gooyo oo iktifaaan waa mamuuraatihi ay alxkaam asharciya maxaan u leenahay mafcuulaadkaa noqday makhluuqaadkii noqday ma'muuraadkuna waa axkaamta sharciga axkamta sharci maxay leedahay xukumka sharciga wuxuu ka dhalanaya xikma ayuu ku dhisan yahay oo ummadda in loo naxariista ah wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj taysiirka iyo yusriga iyo sicada waxaas dhan waa xikma maxmuuda wاlغاية الmaxmudaة في mafcuulaati المakhluuqaati وmأmuuraati أxkaamihi الشharciya wahya aayadu aayadu wahya haayadu maa tantahi ilayhi mafcuulaatuhu wa ma'muuraatuhu min alcawaaqib alxamiida kitaabka rabbiga oo lagu dhaqmo maxaa ka dhasha waan low istaqaamuu cala ariiqatihe la asqaynaahum maana qadaqan walow anahum aqaamuu towraata walinjiil ilaa aakhiri akhriya idan waxaa weeye xukumkii rabbiga oo la fuli maxaa ka la abuuray haaya xamiidu rabbi ka leeyahay yar waxaa weye inay ku tusto ilaahayga khaaliqaha awoodda lahaa iyo sifaadkan oo dhan lahaa ay ku tusto iyo axkaamta kale rabbi ku jirtaba tadullu waxay tusaysaa calaa xikmatihi اlbaaliga kama yadullu takhsiisu cala almashii'ati taa bannaankay taalla ayib sifat اlxikma sifat اlbugdi sifatu almaxaba sifat اraxma afartuba shee muxuu ku sugay bildaliil اlcaqliyi min hayri nisaaxin lama awoodi karo inaad tahay nin aafaysa maskaxda ka jiran sida ashaacirado kale mooye wuxuu intan dambaa ii muhiimsan wa wlaa buur kaba sii waliba ka sii cad xikmadu cafwan haayaadka iyo ujeedooyinka iyo masaalixda wan wanaagsane ka dhasha ilaahay mafcuulaadkiisa makhluuqaadkiisa iyo axkaamtiisa ka dhasha waxay tusaysaa allihii hawshan iska lahaa inuu yahay xakiim tanziilu min xakiimin xamiid kama yadulu calى اlmashiiati kama yadulu takhsiisu cala mahi wawla weliba si ka daran bay u tusaysaa si ka daran in haayaadka xamidada ay tusta calaa xikmat اllahi baa ka xoog badan in takhsiisku uu tuso cala اliraada wاlmashiia say ugu xoog badan tahay liquwati alcila alghaa'iya cilada haa'iyadaa ka xoog badan cila alfaacila cilooyinku waa afar hunaa hadda korna alcila waa afar cila maadiya cila suuriya iyo cila faacila iyo cilatu cila aaiya saddexdaa afartaa cilo wey agtooda cilatun maadiya u horaysa waxaa ku xigta cilatun faacila waxaa ku xigta cila maadiya cila faaciliya iyo cila suuriya iyo cilatun haaiya sidaas isu daba joogaan idan cila maadiya maxaa laga wadaa cilal maadiya waxaa weeye maadat shay shayga waxa laga sameeyo shayga waxa laga sameeyo yaa cila maadiya la yidhaahdaa sariirtoo kale maalan ama miiskoo kale maalan maxaa laga sameeyaa alwaax alwaaxa cindahum waxaa la maadiya waa maadatu shay sariir meeshay ka timaado aya la cilatun maadiya oo looxa iyo khashabka ah. ma isfahan culamaal waxaa ku xiga cila faaciliya waa sarir sameeyaha fuundayga injineerka najaarka wax samayna maxaad leedahay cila faaciliya waa sameeyihii qaabka loo dhiso sariirta ama guriga loo sameey ama loo qaabaya miiska waxaa le cila suuriya cila suuriya idan maadda soo qaada ninka fuundayga ama najaarka ah ama muhandiska wuxuu soo dhagax iyo qoryuu soo qaadayaa iyo masaabiir wa cila maadiya wuu isku rakibayaa asagaa ila hawshii samaynaya tarkiibkii soo maha tarkiibka asagu uu samaynayo waa cila faaciliya asagii markuu hawsha laisoo qotamiyo waxaan leenahay waa cila suuriya hayd shakli hay u sameeyey idan markaan maadada helo oon tarkiibiyo suuradu soo baxdo maxaa la rabaa inay timaaddo alcila alghaaye ujeeddadii aan waxaan u samay maxay ahayd inaan ku seexdan ku nasto inaan misal kitaabta ku akhristo kursiga inaan ku fadhiisto idan cilatun maadiya cilatun faaciliya cilatun suuriya cilatun haa'iya cilatu haa'iya wuxuu ihi waa liquwat alcila alghaayo sheekhku yii taasuu ujeedaa waa xikmada iyo ujeeddada saa darteed waxaa leedahay cila alghaa'iya waa cilat alcilali saddexdaba iyada cillo u ah see ugu tahay hiya waa mutaqadimatun fi اtasawuri mutaahiratun fi اtaxaquqi anoo halka iska fadhiyayaan qiimeeyo inaan sarir u baahnahay oon dhulkaana aanan seexan karin maxiifaan feeaha feerahaygiibaa dhow meesha qabow inaanan sarir la-aan noolaan karin baan aaminay idan inaan birahan soo ururiyo oon geedahan soo ururiyo oo qabka cusmay dhan waxay ugu kalifay ujeeddada aad lahayd ujeeddo xikmo idan alcila alghaa'iya waa cilaة اlcilali لأnna hiy albaaciثaة calى jamc اlmaadة wa tarkiib الsuura maxay ahayd waxoo dhanba faacilku inuu dhaqaaqo oo maada soo ururiyo oo qaabka udhiso maxaa ka dambeeyey wuxuu og yahay shaygan in loo baahanya u dhaaf u kaleeyahay wanaagsan ujeeddo wanaagsan alcila alghaa'iya wa hiya alxikmatu walgarad almaqsuudu min ficli shayi ayaa cila alghaa'iya hiya waa cilat alcilal lianna waa mutaqadimatun fi tasawuri mutakhairatun fi altaxaquqi walwujuud saa darteed waxaa la aakhiru lcamali awal fikri aakhiru lcamali awal fikri shayga u dambayseed samayso waa maxay waa shayga ugu horreeya ka fikirtay maxaad ku fikirtay marka hore sariir aad samaysatid sariir sariir waxaa lagu gaadhaa in qoryo la soo ururiyo iyo masaabiirtii la helo fuuntay faryaamo xariif ah kadibna uu qaabkaa u dhisayn karay u hagaajiyo isku rakibo sariir baa soo booday sariirta soo boodeed ku fadhiisatay waa shayga u horreeyey eed ku fikirta weeye idan aakhiru اlcamali waa awal اlfikri idan alcila alhaay maxaan idhi waa cilatu alcilal idan quwadeeda waa fahantan baan filahaya ya waa su u yidhi wey alcila alghaa'iya aqwa min jamiic اlcilal aduu waxaad tidhi in hebel la casiyey kana la madoobeeyey kana la dheereeyey kana la gaabiyey oo takhsiisa yadullu calina waa cila faacila faqad waa cila faacila waa faaciliya rabbi kana inuu madoobeeyey kana cadeeye kana gaabiyey kana dheereeyey kana caqli badan siiyey kana uu ka dhigay caran iyo dhaandhaan ka dhigay waa laakiin muxuu oga dhigay waa maxay saa rabbi muxuu u yeelay waa lxikmatin waqaayatin xamiida waa cila haa'iya wاlcila alghaa'iya aqwى min jamiic اlcilal fahiya cilaة alcilal mee wada socona jamacat اlkhayr inaad ifaateen bay la tahay ولهذا ما كان في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة لأن مدان waa من العلة فاaعلية tn غاaية xميدة tusaysana waa علة غاaئية والعلة الغاaية أقوى من جaميع العلل معنahaasu sheeku marka yuu u jeedaa inaad ifaanteen baan u malaynaya intaana markaana sii wada gulagelin oo baab kale uu sheeku galay waxaan leenahay jawaab saddexaad buu sheekhu ku sheega kutubtiisa jawaab saddexaad buu ku sheegaa jawaabta kood waxay jawaab tasliimi oo jadali ah ka soo qaad daliilka caqliga inuusan sugayn sifaatkan laakiin waxaa lagaa yidhi ma diidayo hadduusan caqligu diidayna waxaan ku sugnay daliil samci ah hadda ka leef baa la yidhi haddaad anfidana waxaan kaa rabnaa daliil naafi ah lianna annaafi waa muطaalabun bاdaliil الnaafi kama ana almuhbita muaalabun bidaliil muhbiti hawsha sheekhu waa dhammeeyey jawaab labaad buu bixiyo ah taqriiriya nafsa waxaad ku sugtay toddobada sifo baan ku sugaynaa sifaadka aad diiday wa awlaa weliba fii bacdi alamaakin jawaab saddexaad buu sheekhu bixiya kutubta qaarka oo ah sifaadkan aad diidoo dhan alxikma albugd bugd اlkaafiriin maxabaة الصاalixiin وأwliyaaء الlah raxmaة almustarximiin iyo waxoo dhan ba addoonka loo naxariisto waxaan leenahay waa maxay waa sifaatu kamaalin laa naqsa fiiha sifaatu kamaalin laa naqsa fiiha fayajibu itisaafu rabbi biha waa jawaab saddexaad oo muhiima sifaatkan maxabada raxmada bukdiga xikmada waa sifaatu kamaal laa naqsa fiiha fayajibu itisaafu rabbi biha wahiy ariiqaة اlcaqliya bijmac اlmuslimiin lanno iyaga waxay yidhaahdaan manaatiqada falaasifada mutakalimiin malaaxid oo dhan waxay dhaheen kamaalu اlmacluuli min kamaali cilatihi kamaalu اlmacluul min kamaali cilatihi لأnna mucطi اlkamaali أwlىa bاlkamaali min almucطى lahu waa dliil caqli ah sifatu kamaal ma tahay maxabadu hebel waaba gaal naxariis laawa ah qalbigiisu ma duxaayo ma danqanayo waa maxay cinda annaas sifatu naqs hebel ma diiroo ma ficiloodo yaciskama yidhaahda waa dulli waa maxay qadab la'aantu cadho la'aantu waa maxay waa naqsi maxaba la'aantuna waa naqsi naxariis daraduna waa naqsi in la helo sifaadkaasna kamaal fal inaad samayso bilaa ujeeddo waa maxay cinda الnaas waa cabat iyo naqsi afaxasibtum anama khalaqnaakum cabatha wma khalaqna الsamawat wa baynahuma laacibiin idan intaaba cadam اlxikmati wacadam اlbغdi wacadam اlغadabi wacadam الraxmati wاlmaxabati waa sifaatu naqsin wujuuduhana waa maxay waa sifaatu kamaalin idan sifaatka waa sifaatu kamaalin laa naqsa fiiha fayajibu ihbaatuha lilahi subxaanaه wa tacaala wahiy ariiqaة caqliya biijmac الnaas lanna ayaga waxay dhahan kamaal almacluul ay اlmakhluuq min kamaali cilatihi لأnna mucطi اlkamaali أwlى bاlkamaali min almucطى lahu waa ariiqa caqliya labad qaab marku kusoo bidaliil caqliy ariiqatu alkamaal inaad marto iyo ariiqatu inaad marto afcaasha rabbigay iyo mafcuulaadka iyo ma'muuraadka waxay tusahayaan sida iyaguba ay takhsiiska iyo iyo ixkaamka iyo u daliishadeen iyo mashiiada iyo cilmigi nafsa shay laba ariiqoo caqliyatayn buu sheeku maray taa inaad fahanteen ba ila tahay waxaa soo hadhay shubho saddexaad oo sheekh hadda uu ka tegayaa ashaciro uu ka tegayaa wuxuuga tegayaa qawaacidda soo socotay li toddobada ayuu ku faahfaahin doonaa baxiga baxi ka dheer oo bale ka dhacday baa iman doona oo culus hadda waa arar wuxuu sheeku wadaa labada asl weli waa muqadimaad buu sheeku ku jiraa lama sibra bixin shubaayi sheegaanoo muhiima ayaa jirta ashaaciradu ay dhaheen markay rabaan inay kala tafriiqiyaan sifaatkay sugeen iyo kuwaan ay kala sheegaan waxay dhaheen arridaa iyo khadabku iyo xubbiga iyo buqdigu iyo sifaadkan aan sheegnay iisoo qabo sifaadkan sabcada alxayaatu wاlcilmu wاliraadaةu wاlqudraةu wاsamcu wاlbasru wاlkalaam way kala duwan yihiin oo maxaa jira sifaadkan diidannahay bay dhaheen iyo kuwa aan sugayno way kala duwan yihiin sifaadkan annagu aan sugayno waa macaani bay dhaheen macaani alxayaatu wاsamcu wاlbasaru wاlcilmu wاlqudratu waa macaani wey sifaadka aad sugaysaanan diidanahayna wadaadahan aariyiinto waa abcaad iyo jawaarix wej iyo dayn iyo howlahaas wey shubha khatara wey shubhada maxaa lagaga jawaabay laba jawaabood waxaa le beenaalayaal baa tihi midda koobaad maxaa yidhahe sifaat macaani aad dafirteen alghadab wاlmaxaba wاlraxma wاlbغd wاlxikma waa macaani wey marka waxaa lagu yidhi horta midda ko- midda koobaad waa beentiino talbiis baad wadaan waxay wadaada idiin sheegeen oo falaasifa ka soo qaaatay ma iska daba taagantihiin haddaad wixii macaani ah ama awsaafi rabbi lagu tilmaamay ee sifatu macna aad sugaysaan meeshay ku timaadaba waxaad sugi lahaydeen sifaatkan ka badan kuwa aad diideen ka sifati alghadabi wاlbugdi wاlraxmati wاlmaxabati wاlxikmati ila akhiri lanna waa macaani taas waa masalo jawaabta labaad haddii wejiga iyo yadda ilaahay loo sugay aad tiahdeen waa bacdi abcaad tidhaahdee waxaa leeyahay samciga basarka iyo kalaamku waa acraad inda cindakum acraad weeye adduunka waxa jiro dhan kullu mawjuudin waxay u qaybiyaan jawhar iyo jismi iyo acraad falaasifo mutakalimiin ashaaciro nin walbo hadla oon ahlu sunna ka ahayn hawsha waxuu u qaybiyaa mawjuudaadkao dhan waa uun saddexdaa jawhar iyo jismi iyo acraad jawharku hadda waxaan ku mashquulina mee waxay dhaheen waa aljuzu ladi laa yatajazau walaa yanqasim shayga shayga oogu yar ee hadda miiska haddii la jabiyo oo la wado oo la wado oo la wado inta u yar ee subaha dhah marka la digeeyo la budaage ee la reeqo ee la inta u yaree subaha dhan qaybsamaynin yaa la yidhahdaa jawhar waa warkooda aljawhar almufrad bay dhahaan warka waa baail caqlan wa sharcan lianna shayga marka la wado yastaxiil wuu baaba'aya waida istaxaala taxawala wata ilaa shayin aakhar wa la jawhar mufrad maba jira wubadaa jawaahirta yeerarka marka la isugegeeyo waxaa ka dhasha jismi jismi baa ka dhasha jismigu wuxuu qaataa tilmaamo iyo sifaat tilmaamaha uu qaadanayo acraab bay yidhaahdaan kullu sifatin aw macnan laa taquumu binafsiha bal taquumu bikayriha waxaa la yidhahdaa carad agtooda idan alxayaatu waa caradun fii usuulihi jamiica sifaad ay sugayna toddobada kullaha waa carab lanna kalaamku laabudda in la helo axaduu ku qumo mutakalima samcigu waa in helo waa in samiic la helo uu ku qumo jamiica haday sifaaday sugan kullaha waa carad fii usuulihim wa usuuli kalaam oo dhan macaani waa iskabsheeg adaa lagugu siraya hiya acraadun bilitifaaq mar hadday acraad bilitifaaq tahay maxaa ku sugteen waxayna isku waafaqeen ana alcarada laa yaquumu ila bijismin an alcarada laa yaquumu ila bijismin usuushooda waxaa laasimaysa ilahay inuu jismi yahay subxaana wa tacala ciyaada billah لأنa waa uصuل متaqررة في كتبهم وكتب الفلسفة والكلام والمنطق meel walba u fiiri الوصف laa يquuم إلا بموصوف والcرض laa يquuم إلا بجisم هذه صفاaت تodobada كلها أعراaض ولا تquuم في الشاهد في الشاهد إلا بعرض إلا بجسم إذا laba un kala doorta inaad alla unkiisa kala saartaan iyo inaad isku meel marisaan wax u ma jiraan hadihi sifaat fi shaahidi waa carad hadihi sifaat fi shaahidi waa carad wey wاlcaradu laa yaquumu ila ila bijismin warka inaad fahanteen marmaynaya warka waad garateen ayb marka macaani macaani iska daaye sifaatkan allaha ay ku quntay ee ku tilmaam hadduu ka duwan yaho uunkiisana baashu isku meel wada mariya inaga daayba laba aflaynta hadduu la mid yahayna mujasimo mushabaho baa tihiin waa in laydinku jahaado warka inaad fahantaan baan filaya haddaba samcigii sifaatka sugtan waa acraanu laa taquumu ilaa bijismin yaddi iyo wejigina xatna waa abcaad walabcaadu laa taquumu ilaa bijismin waa isku mid alabcaadu laa taquumu ila bijismin walcaradu laa yaquumu ila bijismin haddaad sugteen carad la helayo oon ku qumaynin jismi annagu waxaan sugaynaa bacdi qumahayoo ku qumaya axadaan jismi ahayn fadacwa kadacwa wasifatu kasifa walmawsuufu waaxidu wاdaliilu kadaliil nafs الshay waxaad noo keenteen carad yaquumu billaahi walaysa jisman ilahna jismaa tiraadeen waxaana isku waafaqdeen alcaradu laa yaquumu ila bijismi waxaadna sugteen acraadun taquumu billaahi wallaahu laysa bijismin anna waxaan leenahay sifat lwaj qur-aankaa sugay sunnadaa sugtay salafulma ku ijmaacay taquumu biاllahi subxaanaه wa tacaala wa huwa laysa bijismin ii kala sheeg marka adiga faariqa aad ku kala qaaday albacd wاlcarab kilaahumaa waa waa laba shay oon ku qumaynin fi shaahidi ilaa bijismin kana waan sugi kana waan diidi waa maxay tanaaqudi laba aflayn inaad fahanteen baa yaan filaya iyo tii ku horrayso ahayd sifaad waxaad soo ah haddaad macnaha taa idin raacdo idan waxaa weeye ana unbaa waxaan doona sheegan weeye mooyeene daliil caqlina ma iltizaamayaan mid sharcina ma iltizaamayaan waa qoom marka fikradoodii iyo hawadoodii uun ka diin dhigtay xaqiiqadu markay tahay waa sidaa iyada baarak allah fiik waa sida أحسن الله إليكم وإياك. قال رحمه الله تعالى وإن كان المخاطب مما ينكر صفاتي ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير قدير ويمكن وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة قيل له لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها وتجسيما لأننا لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم قيل لك وقيل لك ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا لجسم فانفي الأسماء بل وكل شيء لأنك لا تجده في الشاهد إلا لجسم نعم wixii aad soo wadeenoo dhan ba hadee waxaa idinkaga filaaday muctasilo wa in kaana lmukhaaطabu hadduu yahay man yunkir sifaat waa muctasilida hadda ashacri wuu soo dhameeyey sheekhu iyadoo faahfaahsana iman doonta insha allah qolyaha sifaatka rabbiga inkira ee asmaada suga hadduu yahay kalmuctasiliyi muxuu yidhahdaa ilaahay waa xayun caliimun qadiirun wayunkiru an yatasifa bilxayaati wاlcilmi wاlqudra mucsiladan waa inaga soo sheegay waxay aaminsan yihiin ilaahay subxaana wa tacaala asmaada wuu leeyahay oo waa lagu tilmaami laakiin ismigan macno laga dhambashay oo mushtaqu minhu ah ma jiro ilaahay waa caalimun lidaatihi laa licilatin laa limacnan yaquuma bi bay taagan yihiin waa caalimun lidaatihi samiicun lidaatihi basiirun lidaatihi xayun lidaatihi qaadirun lidaatihi ma nahu mawjuudun lidaatihi shub xoog badan wey saad mudaysaan maaha hawl saalan maaha waa shubha qawiya jiddan ashacire ma hadda shubhaan bay u xoog badan tahay intaan ashacireba la gaadhin wuxuu ninkan ku leeya ilaahay waa caliimun lidaatihi laa licilla ilan horaan bu adugu waxaa ti ilahi waa mawjuudun lidaatihi qaa'iman binafsihi mustaqnin can hayrihi wa asmaa'uhu waa mustagniyatun can alcilali wاlmacaani hawl shuba sahlan ma aha hawl waxaad moodaysaan la iska dulmaray sida shaaciraan u galayna maalin ya shaaciro sida la wado isku mar hada wado isku bar ayagu mogta waxay khilaafeen marka sariixu اlcaqli wa saxiixu الnaqli bay khilaafsan yihiin lannahu fi shaahid laa yuujadu ismun ismu faacilin wa sifa mushabaha aan laga keenaynin min mushtaqin minhu masdar iyo wasfi aan laga keenaynin idan marka waa caqliga sariixa bay ka baxeen iyagu waxay leeyihin marka ilaahay unkiisa iskaga qaas qaadana joojiya niman yo in magacu uu ka yimaado iyo masdar waa hada almawjuud fi shaahid annagu allaan ka hadlaynaa oo daatiisu ay ka duwan tahay dawaadun ka duwan tahay was asmaaun way ka duwan tahay asmaada bini aadamka badaasay la soo shirtageen nimankan marka w ashaacir ugu jawaaba annagu waa u jawaabi karaa lakin ashacir uma jawaabi karto maxay ashaacira waxay qabaan asmaa ilaahay bay sugayaan oon lahayn macno iyo cilo ilaahay waa khaaliqun bilaa takhliiqin waa faacilun bilaa ficlin waa caadilun bilaa cadlin waa raasiqun bilaa irzaqin ilaahay waa muxyi min hayri ixyaain waa mumiitun min hayri imaatatin u fiirsada hawsha ayadaa nafsa shay wey musle markay doodahay waxay yidhahdeen naf way keensadaanba idinku waxaa sugteen ashaaciro ay kutubtayda ku qoran tahay qaadi cabdiljabbaar musiibada ah qaadi cabdiljabbaar ashaafici furuucan almuctasila muctaqadan qaadi lqudaad wey basro dhan buu qaadi ka oo shaaficida matalay faqihi isku googo-ay wey musiibo ah laakiin waa muctasile isnacay oo shaykhulislaamkoodii ah markuu ashacilada wuxuu yidhi sugo biduuni macnan walaa cilatin maxay tahay khaaliqun raasiqun muxyi mumiid faacil caadil baad leedihin khaaliq waxayna allaha laa yaquumu bihi ficlun ilaahay hadda allah i abuuray baad leeda waa banal ashcarigu ilaahay baa i fal abuuritaan oo ilaahay uu sameeyey miyaa ka dhalatay fal abuuritaan la yidhaahdo oo alla uu sameeyey ood adugu ka dhalatay miyaa jira mayay ku leeyihiin alkhalqu watakliiq huwa almakhluuqu nafsuhu hadda belifaansiisuu ku abuuray waa yahay ilaahay baa inooley ilaahay baa nool ixyaa noolay wax la yidhahdaa fal ah oo ilaahay uu sameeyey miyaa jiroo ku qumay ilaahay daatadiisa kadibna uu ka dhashay maxaa ka dhashay almuxyaa kala nooleye baa ka dhashay <laughs> inaad u fahantaan rabaa waxa madaahibtan ishkaalka waa inaad fahantaan waxa la isku hayo mucsiligu markaa ma ka garleeya ashcari musa ka garla waa ka garleeyahay garalay taqaanaa laakiin annagaa ilfa u qaadayna insha allahu tacaala waxaa lagu oranayaa laa fara bayna ibaat اlasmaai muxuu oga cararay inuu sifaatka sugo mucligu waxaan lena maxaad oga carartay wow ninkii yidhi maxaa la yidhi isagaa laga war waxaan le waray inaad sifaatkan sugto maxaad u diidtay cilmi iyo qudro iyo samci iyo basar iyo iraado iyo xikmo iyo xubi iyo buqdi maxaa u diidtay wuxuu waxaan u diiday tashbiih iyo tajsiim baa ka dhalanaya ha asmaadayba ka bilaaban baan leenahay asmaada aad sugtay ay tiraa ilaahi waa caliim iyo qadiir iyo basiir hebel waxaa la yidhahdaa caliim ka maxaa la yidhahdaa basiir ka maxaa la yidhahdaa mutakalim nafs الshay fadacwa ka dacwa wallaazimu kallaasim marka waxaa lagu oranayaa bu fainaka in qulta ihbaat اlxayaaةi wاlcilmi wاlqudr yqtadii tashbiihan watajsiima lأnaka la tajidu fi الshahid ay fi اlmakhluuqaat mutasifا bالصifaati إla ma huwa jism aoodii lsafiga iila laka waxaa lagu ohanaya walaa tajidu aduguna fi shaahidi fi makhluuqaat maa huwa musaman axad lagu magacaabo maa huwa musam bnahu xayun daata lagu magacaabo xayun caliimu ila maa huwa jismun adduunku markaad timaado asmaada yaa qaata makhluuqaad iyo ajsaan baa qaadata ilaahayna waad siisahade oo ilaahay xayi caliim idan ilahay ma jisma may aad annaga waxaan leenahay sifada rabbiga alxayaatu wاlqudratu wاsamcu wاlbasr wاlbuqd wاlraxmatu waxaan leenahay waa sifaatun ilaahay ku qumaysa kamaa yaliiqu bihi min غayri tajsiimin walaa tashbiih nafs الshay fain nafayta ma nafayta likownika lam tajidhu fi الshahid ay fi اlmakhluuqaat ila ljismin fanfi اlasmaءa asmaadana diid dafir laakiin ashcarigu ma dhihi karo fanfi اlasma wuxuu le adugu waxaa subtay asmaa biduuni macna khaaliq raasiq muxyi mumiid caadil baad sugtay ma dhihi karo fan fi asmaa wuxuu le adbu waxaad sugtay niyow asmaa bilaa macna maxaad iga rabtaa garbadhac baan nahay ragga kala qabta waxaa iga garheli kale keliya sunniga sunni calm maxd an mujarad laa yadul calaa macna ka asmaa alaclaam almujarada aljaamida ama adoo foolxun baa lagu dhihi quruxsane jamaal jamiil baa lagu leeyahay adoo madow xasanoo kale waxaa lagu leeyahay cadow iyo caddaa lagu odhanaya bani aadamka lagu yaqaanaa in magacooda uu tusin macno iyo wasfi ama mubaalaqa ay gasho iyo mujaasafaad ay gasho ama allah subxaanahu faasmaauhu tadulu calى sifaatihi wa sifaatuhu aldaatiya tadulu على الاسم على الاسم صفات الذاتية صفات الفعلية كاحترازينا فانفي الأسماء بل وكل شيء لأن كل شيء ديد وي كل شيء ديد وما فلاسفة بقى قريل وي أي تلمان أما haddaad mucsilow diidday sifaadkii rabbi ka dhig daata mujarada can ayi idaafatin wa taqyiidin wa takhsiis lanna wax walbado rabbi u aanaysa waxa ka laasimaya tashbiih ila makhluuqaadka wax loo aanayaa ama wax loo idaafeeyaa haddaad oga carartay sifaadkan tashbiih iyo tajsiim oga carartay rabbi waxaad u aanayn karto laa isman walaa sifatan ma jirto lanna bal wkula shayin anfi wey lannaka laa tajidu fi shaahidi ila ljismi waa ay fahanteen ma halkaasaan ku istaagnaa mise dhamaystir xujada xujada dhamaystir ya fadal أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فكل ما يحتج به من الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات بارك الله فيك وحو شيخ ujeeda wuxuu ku yidhi haddii ihbaatu sifaat uu ka laazimay khulaasada sheekh xujadiisa waa maxay hadday ka dhalanayso sifaadkoo la sugo ay ka dhalanayso tashbiih iyo tajsiim asmaadoo la sugo waxaa ka laazimaya tashbiih iyo tajsiim ibaat sifaati hadday keensanayso tajbiih iyo tajsiim asmaadoo la sugana waxaa ka dhalanaya tajsiim iyo tashbiih maxaa yeele lana sifata waa laazimatun lilasma laazimatun lilasmaa inaad fahanteen bay ila tahay haddii aan sifaatku haddii asmaadu ayn tajbiih keenayninna sifaatkuna tashbiih ma keenayaan walazima alxaqu walazima alxaq intaa dambe sheekhu marka wuxuu yihi fakulmaa yaxtaju bihi man nafa sifaato oo ashcarigii ah bihi waxaa xujaystanaa fi lasmaaءi اlxusna oo mucusaliga ah famaa kaana jawaaban lidalik muctasiligii asmaada anfiya waxaad ugu jawaabteen ashaaciroy kaana jawaaban limuhbiti asifaat sifaatkii aad inkirteenee baqiyada ahayd baan idinku jawaabaynaa muhbit sifaat ma aha caam sheekhu kama wado kullu maa yaxtaaju bihi man nafa sifaata sifaatka ninka anfiy mucsili baa anfiyey soo maahay yaa kaloo anfiyey ashcarigan qayb buu anfiyey soo maaha yaxtaaju bihi waxaa xujaysanaya naafi asmaa lxusna ma xujaysanaya sifaadka aad anfiday jahmiyow iyo mucsilow maxaad xujaysatay waxaa ka dhalan baad tidhi tashbiihiyo tajsiin baa ka dhalan yaxtaju bihi waxaa xujaysanaya naafi alasmaa alxusna oo jahmiga ah jahmigu ma asmaa u ogol yahay muctasiliga ka adag jahmi baa ka adag muctasiliga لأن المعتزلية ينفي الصفات والأسماء لأن الجهمية جهميا ربا لأن الجهمي ينفي الأسماء والصفات وحو كأبق هي طردا wataridu maamxa ciladu u diiday mucusili inuu sugo sifaatka firaaran min atajsiimi watashbiih haa wuxuu leeyahay wa wlaa aniga iga dhegays jahmi hadaan he ibaat اlasmaai wasifaat maxaa ka dhalanaya tajsiim iyo tashbiih tuur kulligoodba maya ma tuurahayo asmaadan sugahaya sifaatkana waan waan diidahayaa fakul man yaxtaju bihi man nafa sifaata oo ashaaciro iyo muctazilo ah yaxtaju bihi waxaa xujaysanaya naafi asmaa اlxusna oo jahmigi ah inaad fahantaan mar ninkan naafi asma waa jahmigi famaa kaana jawaaban lidalika wax walboo loogu jawaabo ninka asmaada anfiyo loogu jawaabo jahmigi baa loo jawaabaya yaa u jawaabaya muctaziliya ashaacira u jawaabahaya kaana jawaaban buu u noqonayaa limuhbit sifaati jumlatan wa tafsiilan annaga sifaatka sugnay jumlatan wa tafsiilan waxaad ogu jawaabtay ninka asmaada idinka diiday jahmiga ahaa baan foda idin gelinaynaa laakiin nimankaan u jawaabi karin muctasilo waa kuwama alashaacira asmaadaan sugaynaa biduuni macnaa idinka ashaacira waxaad sugteen asmaa aan aan sifo lahayn oon maclo lahayn tashbiihna uusan ka laasimin iyo tajsiim fadacwa ka dacwa wain kaana mukhaaaba markaa inoo joogo insha allahu tacala wallah subxana wa tacala